الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الحبة درسiga sidaas walaaladu ku tala galeen ee ah أثر القرآن في سعاadة النفس ama raadka qur-aanku uu ku leeyahay qayqaynta iyo liibaanta nafta asacaada afka carbeed baa macno la wada garanayo waa kelmad asalkeedu tilmaamo khayr iyo farxad iyo khilaaf naxsi bay yidhaahdaan ama inta badan didkeeday ku ku tacriifiyaan waxay dhaha waa didi shaqaawa aw didi tacaasa culamada akhlaaqda ka waranta ethics philosophyga qolada ka waranta iyo culamada caadigiiba waxay ku tilmaamaan inay tahay gaayat linsaan waxa uu bini aadamku raadaceeyo ama hadafkiisa koowaada waxay culamadu tilmaamaan qur-aanka marka la eegana nadaa'ir tiro badan oo erayga la macnaa ama ku dhodhowba ku jira oo ah alrida wاlطumaaniina wاlsakiina wاlladda wاlfarax wاlsuruur wadaw iyo eray kaloo ku macno dhadhow intuba macno isku dhadhow ayay tilmaamaan bay dhahdaa mar haddaynu is idhaahno af soomaali ku tarjum erayadaasoo dhan laga wada tarjumi karee waa rayrayn ama liibaan ama badhaadhe ama barwaaqo ama farxad iyo deganaansho iyo wixii la halmaana waa waxa qofka bini aadamkuu noloshiisa daadiciya bay idhaahdaa culamaai falsafa khaasatan saddexdii dhinabaree caanka ku ahaa suqraad iyo aflaatoon iyo aristotle iyagu waxay ku tilmaamaan inay tahay allada almacnawiya oo waxay u badan yihiin inay suqraadoo kale wuxuu ku sheegayaa waa ariiqu lfadiila oo la maro sacaadada la sheegayaa qolada kalena kama foga soo duuduub xataa falaasafadii muslimiintii kama foga laakiin markaynu warkaba soo koobno maadaama aynu qur-aan ilaahay subxaana wa tacaala marka uu sacaadada weyn ka waramayo quran ayuu lafdigan quranku isticmaalay waama aladiina suciduu fa fi ljannati khaalidiina fiiha ama fa minhum shaqiyin wa saciid baa ilaahay tilmaamay dadka waxaa ka mida ah shaqi iyo saciid kuwa sacdada ahi waxa weeyaan baa la yidhi waa kuwa jannada ku waaraya idan waxay idhahdaan culammadu acdamu ayuu qur-aanku eraygan u adeegsaday meel kale ay qur-aanka kaga taallaa ma jirto fii suurati huud mooyaane laakiin meelo badan oo kale erayada kalea ku jira oo mararka qaarkood in badan janno loo isticmaalo maalan ilaahay wuxuu tilmaamaya wujuuhun yowmaydin naacima lisacyihaa raadiya ama walaqaahum nadratan wa suruura ama wayanqalibu ilaa ahlihi masruura farixiina bima aataahum allahu min فلا تعلم نفس ما أخفي له min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun erayadaasoo dhan oo isku macno gadhow ama suruur ama farx ama e, quratulacyn dhammaantood qur-aanku in badan wuxuu isticmaalayaa jannada iyo wixii la halmaala haddaba waxay dhaha sacaadadu waa jannat alaxlaami alatii yanshuduha alinsaan waa riyadiisa jannada ugu qurux badan ee bini aadamku raadaceeyo sacaadada haddaynu si kale u tilmaamno waxaynu odhan karnaa waa xaalad uu qofku sulxi kula jiro ama uu raalli uga yahay maca khaaliqi wa maca nafsi wa maca naas waa xaala uu qofka bini aadamkii ilaahay subxaana wa tacaala siduu ula dhaqmayo ama naftiisa siduu ula dhaqmayo ama khalqiga siduula dhaqmayo uu raalli ka yahay taa cagsigeedu waa dayq ama shaqaawa ah, ama wixii la mid ah ilahay wuxuu leeya waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka haddaba maadaama qur-aan iyo sacaada aynu isku xidhnay oo aynu idhi raadka uu qur-aanku ku leeyay fii sacaadi nafs aw fii sacaadati nafs waxay culammadu yidhahdaan qur-aanku wuxuu u yimi basharka ama bini aadamka hanuunintiisa iyo sacaadadiisa adduuniya aakhirada qur-aankaba sababtuu yimi waa kaas bay leeyihin ilaahayna wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa inaan loo soo dejinin basharku ku kadeedmo didahaba ilaahay ka tilmaama maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa qur-aanka umaadan soo dejinin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala inaad kadeedanto ama dhib aad aragtid elbale waxaa loo soo dejiyey shifaaun min kulli raybin wa min kulli saqamin inuu qofka bini aadamka kaga caafimaado nolosha wax kastoo caqalad ku ah wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxma waxaan soo dejiyey baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala qur mid caafimaad caafimaad qalbiga u ah caqliga u ah ruuxda u ah jidhka u ah nolosha u ah maamulka u ah nolosha dhammaanteed inuu shifa u yahay baa ilaahay tilmaamaya iyo naxariis haddaba waxay dhaha sacaadadu asliyan waa laba qaybood waa mid aakhiro iyo mid adduunyo sacaada dunyawiya iyo sacaada ukhrawiya labadaba can ariiq alqur'aan baa lagu gaari karaa sacaadada dunyawigaah waxay idhaahdaan sida uu tilmaamayo saaxib mufridaat ilquraan alasfahani araqib alasfahani wuxuu ku tilmaamaya inay talaata taadurubtay saddex qaybood sacaada nafsiya wa badaniya wa khaarijiya buu tilmaamaya waa sacaada ama liibaan ama qayqay nafta bini aadamka ay dareento cawaatiftiisa iyo caqligiisa psychologically inuu dego inuu qofku noloshiisa raalli ka noqdo midna waa sacaada badaniya bay yidhaahdaan oo waa jidhka iyo caafimaad qabkiisa iyo wixii la halmaala midna waa materialka khaarijka qofka ka ah haddaba sacaadadu waxay kulansataa alwaan alkhayri walraaxa walrafaahi walbaraka waxaa laaliya wixii uu leeyahay noocyada khayrka iyo raaxada iyo barakada iyo rayraynta shaqaawaduna waxay kulansataa bay yidhaahdaan sunu fi lqalaqi waaldayqi washidda noocyada iyaduna walbahaarka cidhiidhiga warwarka iyo wixii la halmaada ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya marka in loo soo dejiyey ciddii raacdaa inaanay kadeedka iyo dhibta iyo mashaakilka la kulmin faymaa yaatiyanakum minii huda فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ilaahay wuxuu leeyahay haddii dhankayga hanuun idinka yimaado ciddii hanuunkaasi raacda ma lumayo oo caqliya ama aragtiduu nolosha ka qabo ama nolosha siduu u qiimaynayo ama kownka wuxuu ka rumaysan yahay ama sida uu wax u arko ama qaabku uu noolaanayo ma lumaya baa ilaahay leeya subxaanah wa tacaala mana kadeedmayo oo dhibig ma soo gaadhayso laakiin ciddii ka weecata baa ilaahay leeyay dikrigaygaasi ama qur-aankaasi wuxuu sheegayaa cidda ka weecata waxay leedahay baa ilaahay yidhi nolol cidhiidhiya nolol cidhiidhiya baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala haddaba isaanku hadduu rabo dareenka ama caatifadaasi deganaanshiye xasiloonida wadata raalli ahaanshiya wadata qanaacada leh waa marka uu raaco dariiqa qur-aanku sheegaya waa marka uu qur-aanka akhriyo ku tadabburo ku dhaqmo waxa uu sheegaya si dhaba ah uu raaco ayuu dareemaa haddii nafta bini aadamka ay xasili weydo oo uu waayo itminaanka nafsiga ama rida nafsi ama sacaada nafsiya hadduu waayo mukawinaadka khaarijiga ama waxyaabaha dabadda ahi waxba ma taran xataa dunida dhammaanteed haddii la siiyo sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka oo dhan wuxuu ku tilmaamayaa man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka waa barista fii sirbi ay fii qowmi aw fii ahli reerkiisii torkiisii dadkiisii isagoo la jooga nabad kuwaa barista nabaddu takhaarijigaa waxaa ka muhiimsan tadaakhiliga ah qofku naftiisu waxay ku sugantay inuu ku qanacsan yahay wuxuu aaminsan yahay inuu ku qanacsan yahay wuxuu yahay inuu ku qanacsan yahay qofka haystaa lam linafsi walam lilijtimaaci midku doonaba ha noqdee mucaafan fii jasadi alam liljasadi jir ahaanna caafimaad qaba maantaa wuxuu cunana haystaa kaas buu nabigu leeya calayh isalaatu wasalaam dunidaa lagu soo ururiyey haddaba waxyaabaha qaarkood waa mukawanaad khaarijiya oo qofku sacaadaday dhammaystira laakiin asalka ma aha maxaa ka mida kuwa nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya afar arbacun min asacaada bu nebigu afar sacaadoday ka midtay waa maxay almara asaalixa waalmaskani alwaasic waaljaar asaalix waalmarkab ilhaniy buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam xadiidka ibnu xibbaan ishaqa libaani saxiixa ku tilmaamayo gabadha saalixadda ah iyo guriga waasica ah iyo jaarka fiican deegaanka wanaagsan iyo markabka haniya waxa la fuulo oo fiican wa min asacaada baa la yidhi afarna waxa la yidhi waa min ashiqaa kaminkay ka midiye waa jaarka xun haweenayda xun markabka xun iyo maskarka xun ama maskarka dayqa sida xadiidka qaar tilmaamaya dayiqa haddaba waxyaabaan aynu tilmaamnay waa mukawanaadkii khaarijiga aynu tilmaamnay si kooban haddaynu u sheegno wax badan baynu u baahanay inaynu ka waranno laakiin waktigu waa cidhiiri waxaa isku dayaya inaan kor maro waxaan rabo waxaa jira bay culamadu yidhahdeen asfacaada almawhuuma waxyaaba binaadamku ismoodsiiyo in la liibaano marka la helo laakiin aan ahayn xaqaa'ida dhaqteed ugu liibaano haddii aynu nidhi sacaadadu waa riyada qof kastoo bini aadamka ku kor inuu gaadho rayrayntaha iyo barwaaqiya badhaanay halkee laga helayaaba isweydiinta laakiin waxay leedahay su-aashaasi xayarat innaasa qadiiman wa xadiida in la garto meesha sacaadada laga helaya waa masaa'il wereerisay bay idhaahdeen kuwii hore iyo kuwa dambaba hadday culamaai falsafa tahay masalat alkhayr washar ama ethics ama astetics bay idhahdeen masalat aljamaali walqobi isku soo duuduu waa masaa'il qofka bini aadamkaa dhibada ku haya bay qaar badani meelaan meesheedii ahayn bay ka baadin bay leedahay waxay idhaahdaa waa adoo ka qaadi doonay saxaaraha luxluhu badiya biyaha laga soo saaray laakiin haddaad raadacadeeda saxaara ka baadi doonto waxaad la kulmi daal iyo niyad jab iyo faramadhnaan bini aadamkuna wuu tijaabiyey waxyaabo badan oo mutaca dunawiga ah oo uu moodayay in laga helayo in laga helayo sacaadada waxaa ka mid a ah, ragga ama haweenka barh waxay isku dayeen dad badan inay la kulmaan nugu dumar badan inuu la kulmo ama caquur badan inuu dhalo ama xoolo badan inuu helo ama raqdi lcaysh inuu gaaro ama naciim maadiya ama bay dhahdeen magac iyo maamuus tiro badan shuhra iyo muuqasho ama power suldaan iyo amarku taaglay dad badan baa sacaado ka raadiyey oo mooday inuu wax noqonayo ama inuu farxayo ama raynrayntiiyo nabadda inuu gaadhayo hadduu madaxa noqdo ama hadduu magac maamuus yeesho salib hadduu noqdo qof maaragtaaye caan oo dadku wada garanaya amase hadduu maal badan helo in badanoo ka mida intan markay heleen bay iyadaa cadaabku noqotay intan markay gaadheen iyadaa cadaabku noqotay waa waxa binaadamku jecelaya waxana waa ka mido ilaahay ba qur-aan tilmaamaya zuyina linnaasi xub الشhahwaati min النisاءi والbaniina والqanaطir الmuqanطرة min الdahbi والfiضة والkhayl الmusawamaةi والأncaami والxarf dalika mataacu الxayaaةi الdunya wallahu cindahu xusn اlmaal bini aadamka waxaa loo qorxiyey jacaylka waxyaabaha shahwaatu nafsiga ah laakiin ma aha bay leeyihiin sacaadadii dhabta ahay sacaadada dhabta ah waxaas oo dhaway ka gedisanti walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo qaar ka warramaya falaa tucjibka amwaaluhu walaa awlaaduhu inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati اdunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun yay ku cajab gelinin yay ku yaab gelinin baa ilaahay leeyahay kuwa gaaleed oo xoolo iyo carruurba haystaa ilaahay wuxuu doonayaa baa la yidhi in lagu cadaabo nolosha adduunyo xoolahan iyo carruurtan iyo waxaan inay noqdaan waddadii lagu cadaabi lahaa oo ay naftoodu ku tagto iyagoo gaala aan ay dhintaan markaas waxay idhaahdaan haddii qiyamka nololeed iyo caqaa'idda iyo diimuhu hadday dumaan waxa kan helitaankooda waa alxayaati ilbahimiya bay idhahdaan waa nolosha xayawaanka waladiina kafaruu yatamatacuuna wayaakuluuna kamaa taakulu lancaam kuwa gaalooba ilaahay ayaa rabbi ku tilmaamayaa way raaxaysanayaan itaalka ama waxbay u cunayaan sida xoolahoo kale xayaatada xaqiiqiga ee qur-aanku sheegaya markaas taasi kooban u tilmaamo waa aliimaan walcamalu saalix bini aadamku marka uu ugu degan yahay bay yidhaahdaan waa markaanu laba shay uu ka nabad qabo waa markaanu wixii tegay isku cilkaabiye tiraanya iyo dhibin ka hayo waa markaanu mustaqbalka bay yidhaahdaan warwar iyo walbahaar iyo deganaanshiilaali ka hayo hadduu labadaa qofku waayo bay yidhaahdaan waa markuu sacaadada ku noolaya ilahay wuxuu le alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun baa ilahay aladiina aamanuu wa kaanuu yataquun lahum albushraa fi lxayaati dunya wa fi laakhira kuwa alla doortay waa kuwo aan nolosha hore iyo nolosha dambe midnaba warwar iyo baqatoona ka qabin culamada psychologiku markay ka warramayaan waxay idhaahdaan madaaris alcilaaji binafsi dhammaantood madaarista kale noocaee isku dayda inay binaadamka psychologicali loo daweeyo waxay rumaysan yihiin dhammaantood mujmaca waxay ku yihiin alqalaqu huwa sababu ra'iisi bay dhahay fii nushuuq acraad alamraadi nafsiya qalabka deganaanshiya la-aanta warwarkiiyo walmahaadka waxay dhahdaan waa caradka ka muuqda xanuunada nafsiga dhammaantood markaa laysku dayo laysku daro laakiin madaaristu bay yidhaahdaan cawaamisha sababay way ku kala gedisan yihin waxay kaloo madaaristu isku wada waafaqsan yihin school of thoughts psychology dhammaantood waxay isku waafaqsan yihin alcilaaji nafsi inuu ka bilaabmo atakhallus min alqalq bay yidhahdaan in qofka warwarkiiyo walbahaaq iyo sibxulmufakarkaasi laga saaro oo uu dareemo al-amn deganaanshiyo nabad uu dareemo laakiin asaaliibta loo gaadhayo waa isku khilaafsan yahi idan warwarka nafeed madaaristaasoo dhan waxay leeyihiin waa xanuunka ugu dhibtaa ah ee bini aadamka ku dhaca sida loo daweeyo waa isku khilaafsan yihin laakiin waxay kaloo isku waafaqsan yihin haddana in laga takhalluso qalaqaasi inuu yahay guusha ugu weyne uu gaari karo waxyaabaha lagu daweeyo xanuunada nafsiga dhammaantood waxaa daba la rumaysayo la leeyahay in lagu guulaysto qofku ilaahay rumaynta uu rumeeyo waa waxyaabaha keena shifaau nafs min amraadiha inay naftu xasisho oo xanuunadeeda ka bogsato waa waxyaabaha keena xasiloonida iyo deganaanshiyaha saawgeed baa ilaahay qur-aanku wuxuu ku tilmaamaya kow aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum almnu wahum muhtaduun kuwa iimaan laga helo waan iimaankaasi ku dheegin amase ku marin waxyaabaha shirkiga ah ulaa'ika lahum al kuwaasaa nabadi u sugnaatay baa ilaahay leeya alam linafsi inuu naf ahaan xasiloonaado kuwaasay u sugnaatay baa ilaahay le iyagaana xanuunsan aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub aayaadkan qur-aan ee tiro badan haddaynu akrino in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cadam alkhawfi wa cadam alxusni qur-aanka xawaale afar iyo toban jeer buu kusoo arooray laakiin dhammaantood wuxuu ku xidhiidha aliimaan walcamal saalix haddaba qofka mu'minkaha markuu ilaahay dhag u rumeeyo nolosha warwarkeeda ka ha sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahy iimaanka dhandhankiisa waxaa hela man radiya billaahi rabba wa bilislaami diina wa bimuxamadin rasuula cidda ilaahay rabbinimo u aaminta islaamnimadana diin ahaan u qaadata nebi maxamedna rasuul u yeela waxau nabigu ku tilmaamaya saddex qofka ku noolay iimaanka macaankiisu macaankiisuna ah. kii hore daaqa acma aliimaan buu leeyahy acmu liimaan waa maxay waa xalaawa wajada xalaawat liimaanna waxaa la yidhi qofka alle iyo rasuul ka jeclaada wixii ka soo hara qofka bini aadamka u jeclaada ilaahay dartii u naca gaalnimo inuu ku noqdo siduu u necab yahay naagta in lagu tuuro qofkaasaa helay imaamku wuxuu keensadaa bay culamadu yidhaahdaa kow maalan qofka muminka wuxuu rumeeyaa arsaaqdu inay ilaahay gacantiisa ku jirto walidaalik faqri kama baqo qaanuuc wuxuu ku noqdaa bilqaliil wuxuu habu ku qancaa ilaahina subxaana wa tacaala mar kastaba inay badan siiyey buu rumaysan yahi in allah huwa arasaaqu idan noloshu warwar kuma hayso rumaysay qofka mu'minkaah wax waliba inay ilaahay gacantiisa ku jira wa fi samaa'i risqukum wamaa tucaluun waxa uu rumaysan yahay ilahay inuu dunida maamulo wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha qofka muuminkii wuxuu rumaysan yahay noloshiisu inay wakti leedahay geerida kama cabsado saasi daraaddeed baa kuwii iimaanku galay saxradii fircoon markii hore waxay ah, ina lana la ajaran kunna naxnu lhaalibiin maxaanu dheefilaynaa bay lahayn haddaanu muuse dirno kooxa badin isna wuxuu lahaa muqarabiinta kubrsa ku biiraysa kuwa ii dhow xaashiyada wasiirada agtayda ayaa imanaysa laakiin markay iimaanka heleen ee ugu goodiyey waa la dewlaynayaa isku gacan bidix gacan lug midig baan isukii jarayaa saasoo kale markuu ugu hanjabay waxay ugu jawaabeen laa dayra inaa ilaa rabbina munqalibuun dhibiba ma jirto bay idhaahdeen dhibi ma jirto waayo waxay rumaysayeen marka ka in ilaahay gacantiisa wax waliba ku jiraan kullu nafsi daa'iqat lmowt qofku hadduu iimaanka uu qur-aanku ugu yeedhayo qalbigiisa dego waxa alla uu ku tilmaamaya alqadaa walqadar markuu rumeeyo waxa uu rumaysanayaa maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an naqra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'saw cala maa faatakum walaa tafraxuu bima ataakum wallahu laa yuxibu kula mukhtaalin faquur wax kasta oo dhiboo ku halashaba ilaahay leeyay naftaada iyo dhulka iyo wax kasta oo balaayo kasta oo dhacda ilaahay kitaabkiisa horow u qoray waxaa sidaa loo yeelay baa la yidhi inaydan ka warwarin wixii idinka tegay ku farxin wixii aa heshaan macnaheedu waxaa maxay inaad maamulka ilaahay raalli ka ahaataan maa asaaba min musiiba ila biidn illah waman yu'min billahi yahdi qalba nusuusta aan akrinayoo dhan iyo in badan aan ka tegayba waxay sheegayaan qofku hadduu qur-aanku iimaanku sheegayo la yimaado iimaan dhaba noloshu inaanay warwar ka gelin sacaada nafsiya inuu helo haddii iimaankaasi uu midho dhalo camal saalixa yeeshaan ilahay wuxuu leeyay man camila saalixan min dakarin aw unsa wa huwa muumin falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun camal suuban ciddii samaysa labiya dhadibba isagoo mu'mina ah. ka waxaanu noolaynaynaabaa ilahay leey xayaatan طayiba ay xayaatin saciida nolol qurux leh nolol fiican man aamana biاllahi walyowmi اlaakhiri wacamila saalixa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat tuubaa lahum waxusnu mu'aaba aayaadka badane qur-aankii waxay sheegayaan iimaaniye camal saalixa ciddii laga helo inay helayso nolosha tii u qurux s buu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa yaab leh arrinta qofka mu'minka ah waayo arrinkiisoo dhama waa khayr warwar kuma jiro qof aan mu'min ahaynna arrinkaasi uma sugna buu nabigu leeyay hadday nicmo hesh nicmo uu helo ilaahay buu mahadnaqaa dabeetana waa khayr haddii dhibi haleeshana waa sabra iyana waa khayr iimaankaasi wuxuu keensadaa qofku shucuur deganaanshiyaa inuu helo cibaadaadka sida salaada zakada soonka xajka dikriga cibaadaadkaasi diintu ina fartay waxay keensadaan suluuk ama dhaqan qofku uu sii xasilo sii dego nabiga calayhi salaatu wasalaam markay nolosha ku adkaartay cahdigii maka la joogay ilaahay baa qiraya inuu cidhiidhi dareemay dhibaatada haysatee daraaddeed walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun waa ognay baa ilaahay yidhi laabtaadu cidhiidhiyo mise waxay ku hadlayaan ama istinsaab bay nebigu samaynayaan ama ilaahay subxaana wa waxay ka sheegayaan ilahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin tiryaaqa ama dawadaa laguu sheegayaa waxaan tirtiri karaa waa subxaan allahi wa bixamdihi badsaalayi sujuudana inta sujuudda ka mid noqo cibaadadana laazim inta naftu kaa bahayso yacni waxaa loo tilmaamayaa dayqa solutionkiisa waa kan haddaad sida tan u dhaqanto waxaad ka badbaadaysaa baa leeyahay ciriirigaas ilahay qur-aanka wuxuu leeyay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci shamsi wa qabla guruubiha wamin aanaa'i leyli fasabbix waaطraaf الnahaar lacallaka tarda rida nafs waxaad gaadhaysaa baa la yidhi markaad la timaado tasbiixdan tirada badan le gelin horiyo gelin dambiyo habeenba cibaadaadku inay yihiin waxyaabaha sacaadada lagu dareemo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya wajucilat quratu cayni fi salaa waxay indhahaygu ku doogsadaan waxaa laga yeelay buu nabigu yidhi salaada arixnaa biha yaa bilaal buu nabigu tilmaamay bilaalow noogu raaxee haddii kaana idaa xasabahu salla hadday tibi haleesho waa tukan jiray sidaa weeye waxay culammadu yidhaahdaan kuwaasi hadday sacaadada yihiin cagsigeedana qur-aanku wuxuu ku tilmaamayay inuu kadeedka yihi إلهي وكل إيه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون intuu ilaahay doono inuu hanuuniyo laabtiisa waxaa واسعية waasiciyaa islaamnimada inu qofka rabbi rabo inuu lumiyana kadeedka qofkii lala rabana laabtiisa waxay cidhidi ka dareentaa islaamnimada qaadashadeed dabeetana cidhidhidaasaa mihaal laga bixiyey wuxuu la mid yahi baa layidhi sidii mid samada koraya samada haddaad kor u korto maxaa dhacaya kulamaa tartafic markastoo aad kor sii qabataba oxijinkaa sii yaraada dadneefsigaa cidhidi ilaa xad aad gaadho aad nisqabatowdo waanay suurtagalahay inaad neefsataa idan waxaa lagu tilmaamay islaamnimaduna sicatu sadri inay keensato laabtaadu inay ballaarhsanaanayso macnaheed waxa weeyaan inaad sacaada dareemayso kufrigana waxaa lagu tilmaamay inaad laabtaadu ciriid ay noqonayso sidaa kaas mala koray bale aayad kale ilaahay wuxuu tilmaamaya waman yushrik billaahi fakaannamaa khara min asamaa ninka ilaahay u shirin yahay wuxuu la mid yahay mid cirka laga soo tuuray baa yahay oo fatakhطafuhu طayr aw tahwi bihi الriixu fii makaanin saxiix oo shimbiruhu boobayaan ama dabayluhu ku tuurayaan meel durugsan waxaa la tilmaamayaa la aantu siday u ekaanayso dabayruhu sitaa oo shimbiruhu boobayaan sida aan u xasiloonayn ama se u deganayn ayaa ahlu kufrigu aan u xasiloonayn waxaa laga yaabaa inaad moodo facebookyada sawirada badanoo soo sawiraya dadkani faraxsan yihiin yani ruwaayadan dunidu maanta isu dhigto walidaalika baa waxay dhahdaa social media dhibu abuuray waxaa ka mida bay dhahdaa bini aadamku hanjabiyey bay dhahdaa qof waliba waxaan jirin sawira intuu sameeyey ayuu qofka kale is odhanaya walahi adubaa cidladeedane dadku mesha meel daran meel fiican bay wada mareen waxaa kamaradu sheegayso ama madaxa la sawirayo ama aflaaqta raggeeda hala la sawirayo ama ha la sawirayo waxaa la waa waa riwaaya waa wax laysu dhigayo waa wax khubara inta isugu tagtay backgroundka sidan waa kaysi aadu ismail gareen maryahan xidho waxa ka laakiin fii qaraari nafsi markay ka baxaan meesha isdilaan dadka ugu badan isdilaan bay yidhaahdaan waa midhan class iyo apar class fuqaradu inta badan isbedel shabayga kow badanee dil sameeya waa midhan class iyo apar class bay dhahdaa waa tabaqada mujtamaca sare iyo tabaqada dhexe ayaa isdao hadday saciid yihiin maxay isu dilayaan kuwa ferariga wata iyo buushka ka haysta skyscramiska ku nool ee diyaaradaha keligood qaata ayaa ugu badan cidda isdisha waa maxay sababtu sacaada nafsiya ma jirto walidaalika baa ilaahay ku tilmaamaya qofku haddii uu ayaadka qur-aan waxay noo sheegayaan oo dhamo waa intahay qofku haddii uu garan waayo wuxuu u nooliyeyba xad dunida u joogtaa uu garan waayo meeshu u socdo oo haddaad imanka dhimato adiga iyo qoorkuma isku mid baa noqonaysaa ciidatan qiimahaagu markaa inaad la qiima tahay eh, genetical bad modification kugu dhacee eh, amiimadu aad la nooc tahay haddaad noloshu sidaa ka rumaysan tahay saciid marnaba noqon mayso xaqa mandayatisirku waxay idhaahdaa waxyaabaha ugu badanee dhibtay haysata waxaa ka mida afikisku ah, agtooda ma jiro waxyaabaha fadaaisha ama akhlaaqiyaadka ama wax kala idhaahda sida awgeed qofka bini aadamkaahi marka uu garto ku qaanaco xaquu ka yimiyo xaquu ku socdiyo wuxuu yahay iyo qiimaha uu leeyahay markuu ku qanco inuu mukarab yahay walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim marka uu ku qanco in ilaahay karaamay walaqad karamna bani aadama markauu ku qanco dunida tan oo dhan in isagaa loo abuuray taas waxay dareensiinaysaa inuu maqaamkiisa garto waxay dhahdaan nicamka ka warranku laba shay bay faa'iideeyaan altakriim watacriif bay yidhaahdaan dhan waa mukaram baa tahy oo waxaad dareemaysaa makhluuqaad kaloo dhan adiga lagu abuuray saa daraaddeed ba qur-aanka waxaad akhrisaa wasakara lakum alleyla wanahaar wasakara lakum ashamsa wasakara wasakaraysa qur-aanku arka alkownu kullu musakaru lak hadaa lagu taskiiriyey halka inaga kuwan theoretical physical ka warramaa waxay yidhahdaan blue planet inagaa laynoo balagareeyay bay leeyihin saa daraadeedna waxay kan kaana alkawna yaclam waxaad moodaa inay dunidu ogeyd inaynu soo soconno waxay yidhahdaan dunida tale waa taylor made for men bay dhahaan inagaa laynoo jaangooyey waa laynagu qiyaasay idan markaad taskiirka garato waxaad garanaysaa inaad mukaramtay mar labaadna waa tacriif oo waa maxay muncim bay dhahdaa allahaas waxaan kuu diyaariyay inaad ictiraafto oo hadday u cibaadaysato idan iimaanku wuxuu keenaa sacaadada acmaasha saalix waxay keenaan sacaadada acmaasha xun sida xaasidnimada xaqdiga qayliga oo waxyaaba nolosha cedhibiya saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay am yaxsuduuna annaasa calaa maa ataahum allahu min fadl kuwa ilaahay ammaanaya wuxuu leey waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim ahlu jannaa ilaahay markuu sifaynayay sideedaba jannada haddaad wasfi aragto jannada yaalla macnaheedu waxa weeya waa min awsaafi sacaada saa daraaddeed baa ilahay wuxuu tilmaamaya wanasacna maa fii suduurihim min gil waxaanu ka siibnay wixii dunidii qadarka binaadamka xaasidnimo iyo xiqdi iyo qey iyo wax la mida uur xumo dhammaanteen waa cagsi sacaada qofka saciidka ay waxaas kuma dhacaan si awgeed bay culammadu waxay idhahdaan caqiidadu oo ah inuu qofku bedelmo aragtidu iska rumaysan yahi waxa uu nolosha ka rumaysan yahi kownka sida uu arkaa waxay keensataa bay dhahdaa suluugiisuna inuu isbedelo oo culamada nafs waxay dhahaan qof haddaad rabto suluugiisa inaad badasho inaad muctaqadkiisa badashaa bay dhahdaan oo dhaqanku afkaartu ku xidhaya bay dhahaan wuxuu qofku rumaysan yahay ayuunbaa ka soo fulan cibaadadu markaas waa dhaqanka qofka muslimka ah ilaah qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu shaqwa jazuuca waidaa masahu alkhayru manuuca yaa laga soo reebay ila almusalliina aladiina hum calaa salaatihim daa'imuuna waladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili walmaxruum waladiina yusabixuuna biyowmi iddiin waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun ina cadaaba rabbihim gayru ma'muum waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim wma malakat aymaanhum fainahum gayru maluumiin faman ibtagaa wara'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun waladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون إلهي وقت المامي لبس فوق الدميمة حلو بناء الكليل خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا binaadamku baa layidhi waa mid haddii dhibtu markay timaado ergagaxa nicmada markuu helana isagu isku kooba saciid maaha kaas laakiin goorma dhaqanka xumi ka baxaan sifaadka soo socota ay dhan ila almusalliin dabeetana ilaahay wuu soo tiriyey waladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun baa labada dhinaca salaada laga dhigay dabeetana waxaa la yidhi ulaaika fii jannaati mukrabuun dadka saciidka ahi dadka sifaadkan le marka ama haddii sifaadkan iimaanigaa macmaligaa la waayo waxaad ku biiraysaa kuwa jasuuc iyo manuuca haluuca ilaahay ku sifeeyey waxyaabaha bay keensada qofku inuu xasilo oo dego saciidka noqdo qur-aanku wuxuu ku tilmaamay inay ka mid tahay baryada sideedaba waxay dhahdaa culimmada nafsiga ka warramaya insaan waxyaabaa uu ku nafiso waxaa ka mida bay dhahdaa inuu dhibtiisa cid kale u sheego dhibtiisa inuu cid kale u sheego marka maalan culimmada psychology waxay dhahdaa nasixada dadka ku jooga inta la ysugu yeedhaabaa la yidhahdaa dhibtiina isu sheega mid baka kale mid waxaa laga yaabaa inuu dawakay intaa xoolihii marka kala degay mid waxaa laga yaabaa intu xanuusta inuu mid baka kale dhibtaada u sheeg ba la ydhaha isaga warrama isaga wararkani wuxuu keensanayaa bay yidhaahdaa qofku inuu mushkiladiisa sheegaa waxay ka mid tahay bay yidhaahdaan cilaajkiisa qeyb ka mida ah. walidaalika bay yidhahdaan ducada inaad ilaahay u sheegato ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ujiibu dacwata daacida waxay dhahdaan waa qofka oo sheeganaya dhibtiisiiyo iyagu sheeganaya man biyadihi lmulk mid kaloo dhibaataysanuu sheegan maysid oo isba kadeed kale ku jira laakiin waxaad u sheeganaysaa maxay man biyadihi malakuutu samaawaati walaro bimujarad inuu ilaahay baryo bay leeyihin oo uu ku baryo qalbi soo jeeda wooyo ayaa ugu filan bay leeyiin inay ka degto mashakilka qofka haystay dhammaanteed iimaanka iyo camalka saalixi waxay keenaan bay idhaahdaan alamn annafsi waxay keenaan bay idhaahdaan amal oo ilaahay uu rajaynaya waxay keenaan bay idhahdaan cadamu alkhawfi waalxusn waxaasoo dhamina qur-aanku markaa wuxuu daawo ka yahay wareerka taradudka iyo raybka iyo irtiyaabka iyo shakiga qur-aanku wuxuu qofka bini aadamka abaraa xasiloonida shaawgeed qur-aanka akhriskiisu marka hore waa lagu xasilaa oo culamadan maanta wax ka qiyaasa doctor axmed alqaadi miyaa la odhan jiray dhakhtarkii muslimka ahaa ee misriga ahaa waa dhakhtar qoladan wadnaha iyo sababada bedela buu ahaa dhakhaatiirta ugu waaweyne maraykan laga dambeeyo markuu bayshariska noqday ayuu ciyaadaadkii waaweynaa dhinacooda wuxuu ka furay ciyaado dadka quusta dhakhtarku dhinaciisa dhakhtarya ka furay dhakhtarkan wuxuu u furan markay dhakhaatiirtu yidhaahdaan qofka waa lagaa quustay dawadaba kuuma hadhin ee within three months you will die markay ku yidhaahdaan ama within a month ayaad dhimanaysaa kansar baa ku haya stage u dambeeyuu maraya bil noolaanaysa waxan baa kugu dhacay bil kuwa bishiiyo labada loo qabta u yidhaahda xagkaa daba sakeen ilan dakhtarka farsamadiisii dhammaantay axmed alqaadi dhankiisaa la geeyaa dabeetana wuxuu bilaabay qur-aan in ugu aqriyo dabeetana waa dad qaarkood gaalo badan yihin taxasunaad badan baa muuqday way yidhahdeen mid baa ku dhimanaysa shan sane gaadhay way yidhahdeen caynkanoo caafimaaday dad badan buu tijaabiyey waxay tijaabiyeen in la qiyaaso qofka marka qur-aanka lagu aqriyo ta'iirka uu ku samaynayo raadka uu samaynayo qur-aan mujawada bay ku akriyeen markaasuu raad badan sameeyey markaasay qur-aan bilaa tajwiida ku akhriyeen markaasuu raad raadki yarakaas ka dhiman sameeyey markaasay war male waa qunnada tan iyo qaabka nooge afcarabi lagu qunnaynayo lagu heesaya lagu akhriyo markaasay waxba samayn weyne markaasay idhahdeen wax kastoo tijaabo oo la sameeyey sameeyeen dabeetana waxa u cadayday from qur-aankii tajwiidka lahaa ee qur-aankii biduubi tajwiidka ahaa inuu rumaad ku samaynayo qofka raaxatulbaal u gaarsiinayo idan waxay leenahay akhriskiisa adigu aad akhridaaba itminaan laga helaa ka lagu akhriyo ayaa lagu bogsada soomaalidu si qaldan bay u fahamtay qur-aanka laysku akhriyo waxay un jinku inuu saaraabay u haystaan war bukaanka kale lagaga bogsada qur-aanku sidiisu shifaa u yihi ma ahan qofka marka jinku dhacon lagu akhrinayo ama uu akhrisanayo ee mar kastoo aad warwarto waala bidikri illaahi tatma'inu lqulub adkaarta la akhriyo o dhana qur-aanku tilmaamayo ayaa laga helaa maxay xasiloon marka waxaan leenahay qur-aanka rumaynta la rumeeya isbedel bay noloshu ku leedo sacaada lagu helaa akhrinta la akhriya isbedel bay ku leeday akhriska lagugu akhriya isbedel buu ku leeyahy si kastoo qur-aanka aad u isticmaasho marka si kastoo aad uga waa waman acrada can dikri fa inna lahu maciishatan danka sida awgeed qur-aanku wuxuu ina barayaa camalka lagu dhaqmo asabru cala albala wuxuu ina barayaa alqanacatu bilqaliil qofku wax yar inuu ku kaaftoomka adduunku inaanu qofka agtiisa wax weyn ka noqonin alridaa bilqadaa'i walqadar wixii alla xukumo inuu qofku raali ku noqdo saawgeed waa min anjaci alwasaa'il wa aqrabaha wasulan ila isticaada minha ee qofka bini aadamku uu ku gaari karo inuu haleelo inuu haleelo sacaada da waxaan leenaha qur-aanku imaa inaad ku tadabburayso oo fahmayso macnihiisa oo sida ugu fiicana oo aad caqiidaysanayso wuxuu tilmaamayo oo aad ku dhaqmayso waxa uu sheegayo waa wixii ay saxaabadii nebi maxamed iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo sacaadada ku heleen waa wixii ay dunida u arkeen waxaan qiimo badan lahayn inay tahay akhriskiisa iyo dikrigiisa iyo wardigiisa waa wax nafta ay ku xasisho isku dawayntiisu waa wax nafta lagu daweeyo walidaalika ayi jaanib laga eego sacaado ruuxiya iyo mid nafsiya iyo mid caqliya iyo mid jasadiya iyo mid maadiyaba waa laga hela qur-aanka haddaba wakhtigay wadaadadu u qabteen inaan dariska ku akriyo waa afartan daqiiqo afartan daqiiqana waxaan ku talagalay inaan idin dul mariyo si idinku abbaadi doontaan